ah, iyo kadibna haddana soonkii masnuunka ah wa sunna fi suxuuri marka la suxuuranayo waxaa la sunneeyaa an yuakhara suxuurashada in la dib dhigo oo yacni xaggii salaada sunna loo soo dhoweeyo laakiin waxay leeyihiin waa ilaa heer aanu qofku shaki isgelinaynin malaha waagii oo beryay baad cuntay wasuna tacjiilun idaa maa afdara waxaana la sunneeyaa in la dadejiyo markii uu qofku afurayo oo ifdaarkii isaga in la dedejiyo ayaa iyadana sunnuhu uu yahay waa markii iyadana la hubsado in qoraxdii ay dhacdo wa sunna sawmu caashiri lmuxarami waxaa la sunneeyaa bisha muxaram tobankeeda in la soomo waa caashuuraada mac ka sagaalaad micii xaal uu yahayoo uu la jiro oo taasucaan iyadana waa la sunaynaya waliktifaa bidaa kan in lagu kaaftoomo taasuca ah numiya waa la soo naqliyayoo ibn cabaas radi allahu tacaala canhuma ayaa laga sheegay in markaa isaga lagu kaaftoomayo caashuure laga guuray oo taasuca loo guuray isagoo markaa xadiikii aahir uu ka fahmay la asuumanna taasica ka fahmay markaa in kaa lagu kaaftoomi laakiin jumhuurku labadiiba waa la soomayaa bay leeyihi wa sitti shawaalin wa sunna sawmu sitti shawaalin wey shawaal lixdeeda iyadana in la soomo waa la sunneeyaa ligayri lximyari wixii aan imaamu maalik agtiisa ahayn imaamu maalik agtiisa ciddii aan ahayn yani imaam maalik ciddii aan ahayn waxay qabaan shawaal lixdeedii iyadana in la soomo ama imaam malik raximah allahu tacaala wuu karaahiyeystay oo isagu wuxuu ka baqay bay yidhaahdeen in ramadaan lagu xiriiriyo waxaan ka mid ahayn deetana dadku ay moodaan inay ramadaan ka mid tahay madhabta imaam maalikna aada bay xagga ixtiyaadka bidcada ay isaga ilaalisaan oo in markaa waxaan diintii ka mid ahayn diin la moodo ama lagu soo daro ama heer aanu shay gaarsiisnin la gaarsiiyo si aan markaa madaahibta kale uga taxadirin ayay maalikiyadu uga taxadiraan markaa imaam maalik isagoo ka baqaya in ramadaan waxaan ka mid aha in la ilxaaqiyo lixdaasi ma jeclaysane shaaibi kitaabkiisana ictisaamka wuxuu ku yidhaahdaa wixii imaam maalik ka baqayey way dhacday oo bilaadulacaajim qaarkood ciiddaba waxay u haystaan marka ay lixda shawaalka kadib ay dhammaystaan iyadoo hadalkaasi markaa ictisaamka ku qorna ee xagga maraha herad iyo aaqan waxaaba xaflad weyn baaba la dhigaa baalay marka qofku markay dadku lixda shawaalka ay dhammeeyaan xaflad weyn oo maaragtay sidii ciidda oo kale ah ayaabay sameeyaanba markaa tii imaamku ka baqanaya waabay eh, dhacdayba laakiin qolyaha kale dee xadiidkii qaadanayaan waxay leeyiin tanna dadka waa la barayaa waa loo sheegayaa in aanay rabadaan ka mid ahayn iskasoon sunnaa yahay ciid aanu lahayn ila aakhiri wa miluhaa waxaa la mid ah lixdan shawaalka oo iyadana ciddaa taa jeclaysanaysa ay ayaamu biidin habeenadii cadcadaa maalmahooda ee fadkuri kaana shay marka waa lamid waxaa loogala jeedaa yani maalig ciddii aan ahayn ayaa ayaamulbiidka iyadana soonkeeda istixbaabaysa ama imaam maalik raximah اllahu tacaala iyadana ma istixbaabin waakaduu siyaama yowmi carafa maalinka carafa soonkiisa isaga waa taakiidiyeen fuqahaadu wa karihuu way u karaayeysteen liman bihaa bicarafati qofkii carafo taagnaa in adcafah waa haddii uu markaa uu daciifinayo soonka oo itaal daraynayo oo axbaashii xajka iyo arrimii maaragtay laga rabay uu ka daciifayo in aanu waxba soogin qofkii xaajiga ahaa ayaa fiicanoo way u kalaahiyaysteen soonka walqaydu shardigaa ah in adcafa lilnucmaani uma shaafici xanafiyada iyo shaaficiyada ayaa qeydkaa ku xidhay labadii qole ee kale qeydkaa xataa ku xidi maayaano way u kalaahiyeysanayaan si mutlaqa oo ay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii carafa uu taagnaa muu soomanay wamnac siyaama alciidi laa tunaasici wamnac waxaad diidaa siyaama alciid maalin ciideed in la soomo iyada diidoo taxriimi laa tunaasici arrinka noocaasa ha ka doodinoo dood ha ka keeni maxaa yeele fuqahadu iskuma ay khilaafin sida ibnulmundir uu leeyahy ajmaca ahlu lcilmi calaa ana sawma haadayn alyowmayni manhiyun canhu ay abcan markaa waaa de laiskusii khilaafi doonaa ma asaxaya mise ma asaxayo ayay xanafiyada iyo jumhuurka isku khilaafeen xaaraan ha noqdee yasixu maca alimi iyo laa yasixu oo iyaduna u noqonaysa qaacidadaynu ka hadli jirnay halinahyu yaqtadi lfasaad ayaamu tashriiqin kada ayaamu tashriiqii waa saas kale sidii maalmaha ciiday la mid yihiinoo iyagana soonkoodii waa xaaraan wamamtanac laakiin mamtanic ma noqon haaliuhaa ayaa mutashriiqa kooda saddexaad waa saddexi tobnaadka limaalikin cinda maalik fi lmutabac qowlka markaa mutabac ee mashhuurka xaggiisa ka maalikiyada agtooda mashhuurka ka ah maalinka saddexiyo tobnaad soonkeedu iyada markaa muxaram ma aha saasay markaa madhabtii maalig waa madhabulmudawanaba mudawarada oo dee saan laga yaaba in marraba tilmaanay kitaabka ugu culus ah marka maalig wax laga warinayo riwaayaadka maalig laga wariyo mudawanada ugu culus kutubta maalikiyada marka qaarkood wa aahiru lkitaab ama wa madhabu lkitaab iyagoo kula wadarkaysa kitaabkay sheegayaan waa mudawanada suxnuun ee cabdiraxmaan ibni qaasim uu ka wariyo sanaa markaa ku qoran maalinkaa saddex iyo tobnaad inaana iyadu xurmadaasi aanay ku jirin ibnu cabdilbar markaa wuxuu yihi laa aclamu axada min ahli اlcilmi faraqa bayna alyowmayn اlأwalayni min aakhiri min ayaami الtashriiq fi الصiyaam yani cid kale wa bayna alyowm الthalith yani labada maalmood ee hore iyo maalinka dambe cid kala qaaday ma garanayo oo tiri maalinkaasina xaaraan labada horena waa xaaraan ilaa maa xakaahu ibnu lqaasim can maalik riwaayada mudawanada ku qoran mooyaane cid kale oo fuqaadii islaamka ka mida oo kala farqisay labada maalmood ee hore iyo maalinkan saddexaad ma garanaya buri marka waa arrin imaam maalik laga soo naqliyey oo riwaayada ibnu waa uu la gaaryahay laakiin fuqahadii sidooda kale way isla ogol yihiin maalmaha inaan la soomin xadiidkuna dee wuu ku cadyahay ayaamu aklin wa ay tahay wabnu zubayri saamaha ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr radia allahu tacaala isagu wuu soomay keligiina ma ahayne ibnu cumarna waa laga sheegay aswad ibnu yaziid baa laga soo guuriyey marka iyagu inay maalmahan iska bannaan waa saddexda maalmood ayaamu tashriiq oo dhanba inay iska bannaan bay u arkayeen laakiin jumhuurku xadiidka daahirkiisay qaateen wa can hadiy nasuumuha limaaliki axmed hadiy waa yani way shidan tahay laakiin nadmigaa waana hadyigii hadyiga ayaa hadijna la yidhaahdaayo waa wixii markaa xarabka loo hadiyey wa nasuumuhaa ayaa mutashriqa waynu soomaynaa can hadiyin ay can hadyin hadyigii bedelkiisa bedela hadyi oo qofkii hadyigii keli waaye mutamatica ahaa ama qaarinka ahaa badela alhadyi maalmahan wuu u soomi limaaliki waa axmeda wey laakiin imaam maaliki imaam axmed agtooda weeyaano Eh, ibn cumar iyo caaisha ayaa yii marka waxa weyaan maalmahaasi looma ruksaynan cidina inay soonto qofka markaa waxa mutamaticee aan hadyiga helaynin mooyaane marka kaa in loo ruksaynayo ayaa hadalkooda uu markaa yahay ibnu cumar iyo caaisha eh, markaas de siiqadaasi miyay siiqo marfuuca tahay oo hadalkii nebigoo kale miyaa laga soo qaadaya mise ma aha ayaa hadal ku yar jira marka waxaad moodaa eh, xanafiyadii iyo iyo shaaficiyadii Eh, inay xadiikii kale ee isagu de marfuuca ahaa ee ayaamu aklin washurbin shurbin lahaa ay ka xoog yeeleen kan markaa hadalku uu gelayo marfuuc ma yahay mise ma aha <clears throat> qolyaha kalena sidii de rajaxnaydoo siiqada noocaasi inay eh, xukmul marfuuc ay leedahay ahay ayay ku qaadeen waanay ku takhsiisiyeen nahyigii washaaficiyu kaarihun ka axmada siyaama yowmi jumcatin in ufrida shaafici wuxuu karaahiyeysanayaa sida axmed oo kale maalin jumca in la soomo waa haddii keligii la soomayo maalintaa jumcaha haddii keligeed la soomayo xanaabilada iyo shaaficiyadu way karaahiyeysanayaan maxaa yeele de waa kii nahyigu soo arooray inaan lagu gaaryeelin maalinta jumcaha laakiin labadii kale uma arkaan maalin markaa minhi kasabti sida sabtidii oo kale oo iyadana labadooduba waa karaahiya bay leeyihiin in soom lagu gaar yeelo ama haddii wax la raacinayo wiska caad wnucmaanu fi hada tabaca abu xaniifana tan marka la joogo sabtida iyagu raacayaayo yani saddexbay ku karaahiyeysanayaan ifraadu yowmi sabti bisiyaam marka waa karaahiye unbay leeyihin jumcaha iyo sabtida iyo waa xaaraan ma laha waa karaahiye unbay leeyihiin maadaama in eh, waxyaalo kal maalin kale la raacyaaba ay iska bannaan tahay waxay leeyihin maaha xaddul xurma ma gaadhsiisa waayo qofkii waxaa laga yaaba intuu jimcihii soomay isagoo isla sabti inaad ku raacisi in cudurdaarma ku yimaado marka halis lama geliyeen haddii eh, ay xaaraan tahay hadday xaaraan tahay halista noocaasi qofkii lama geliyeen waxbana la iska daayin wbacda niصfi shahri shacbaan amtanac lishaaficiyi sawmu man lam yactadii walam yasil bisaabiqin qablu budi wa bacda nisfi shahri shacbaan bishii shacbaan kale barhkeeda wixii ka dambeeya maalinka lixyo tobnaad laga bilaabo weyn imtanaca lishaaficiy kii shaaficiga ahaa qofkii shaaficiga ahaa waxaa mumtanic u noqonaya sawmu man lam yactadii soonka ciddii aan caadaysanin ee aan caado hore lahayn oo yani maalan qofkii isniinaha soomi jiray khamiisaha soomi jiray iyo caadadiisii buu iska wadanaya laakiin qof aan caado hore lahayn nuskii dambe ee shacbaan inuu iska soomo looma ogola walam yasil qofkaasoo aan ku xidhiirinin bisaabiqin soon hore oo qablu budi budi a qablu hore loo bilaabay oo hore loo soo bilaabay shaafiyadii waxay leeyihiin nuska dambe ee shacbaan in la soomaa waa mamnuuc laba qof laba qolo unbaa soomi kara qof markaa caado lahaa dee caadadiisii markaa uu iska wadanaya iyo qof ramadaantu shacbaan intii aanay kalaba noqon soonka soo bilaabay yani maalan shan iyo tobankeedii ka soo bilaabay ama afar iyo tobankeedii ka soo bilaabay deetana sidaa u xidhiiriyey ilaa nihaayat shacbaan kaasina wuu soomi karaabay markaa marka waxaa xadiis baa soo arooray ida intasafa shacbaanu falaa tasuum shacbaan hadday kala badh noqoto ha soomiya sanad ahaan wuu iska roon yahay xadiidku laakiin de axaadiid fara badan baa daahir ahaan khilaafsan yahay oo tataqadamu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmeyn in intaa ka badan laga hormari karo ayuu maarata mafhuumku noqonaya kaana yasuumu shacbaana kullahu kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan nuski dambe in la soomay marka axaadiistaas markii ay arkeen qolyahan markaa shaaficiyadu waxay yidhahdeen kannada waa asaxaye waa la jamcinaya marka laa tataqadamuu ramadaana biyowmin walaa yowmayni waa kani wixii uu diidayay qayb kamida unbuu sheegay intii kalena wuu ka aamusan intii uu ka aamusayna kanaa sheegay bay leeyihinoo oh, shan iyo tobankaa dambeba inaan eh, si gaara loo soomay ayaa kan laga qaatay nebigu inuu soomi jirayna waa sax haddii de qofkii markaa oo shacbaan badankeedii uu soomayo iyadana waa caadiyo kaana yasuumu shacbaana kula wyataan intii markaasaa ku jamcinayaan laakiin madaahibtii kale waa ku khilaafsantahay arrinkaa isnawi jamaaludiin alisnawi oo culammadii shaaficiyada ee muxaqiqiinta ah ee aad dabageli jirayna wuxuu leeyahay karaaha mooyaane aimadii shaaficiyada oo muctabariinta cid xadulxurmo gaadhsiisay oo saasi ma jirto aimada badankoodii waxay leeyihiin waa karaahi laakiin de shaykhaynkiibaa sidan rajaxay deetana markaa saasuu markaa muctamad ku noqday madhabka wuxuu yihi wbacda nisfi shahri shacbaan imtanac lishaaficiyi sawmu man lam yactadii walam yasil bisaabiqin qablu buy wajulluhum fuqahadii badi yujiizu wuu badankoodii waa banaynayaa sawma dahri dahriga yani zamanka dhan ba in la soomo min qaadi xuquuqin soonkaasoo markaa ka imanaya oo yani waa soon laga ka imanaya ka dhacaya cid qaadi xuquuqin xuquuqdii iska gudaysa oo min madaratin amiina amina min madaratin wax dhibaato ahna ka aamin ah sawmu dahri waata nahyigu ku soo arooray marka jumhuurkii nahyigaasi way takhsiisinayaan waxay leeyihiin qofku haddii xuquuqdii uu gudayo oo wax xuquuqaho ku baaqanaysa aanay jirin dhibaato naftiisa iyo jirkiisa u imanaysana uu aamin ka yahay siyaamu dahrigu waa caadi wuu bannaan yahay waana maxbuub oo wax fiican nahyigana laba qolay ku xambaarayaan in lagu xambaaro ciddii ciidaha iyo ayaamu tashriiqana raacisay laa saama man saama alabad iyo in la yidhaahdo waa qofkii xuquuqdii dayacayay dhibaatooyin ay soo gaarayeen maxaa ku kalifaya jumhuurku inay saa yidhaahdaan dee waxay arkayaan nusuus sawmu dahriyi ammaanaysa man saama ramadaana wa atbacahu sitta min kaana ka siyaabi dahri markaa siyaabu dahrigu hadduu de wax fiican aanu ahayn wixii fiicnaa laguma tashbiihiyeen buu markaa waa fiican yahay waxa laakiin laga reebayaa maalmihii manhiga ahaa sidoo kale waa in qofka xuquuqdii uu iska ilaalina de qaarkoodna waa soomi jiray sida imaam nawowi iyo kaloo fara badan waxa weyaan dahriga waa soomi jiray wa julluhum fuqahadii markaa badi markaa julli markii aynu nidhi fuqahadii qaar baan iyagu markaa diidan abu yuusuf ayaa markaa karaahiyeysanaya sidoo kale madhabka xanafiyada daahirkiisu waxaaba moodaa nooc karaahiyaa inuu u yar badayo ibnu xasm isagu waa xaaraan buu yidhi iyo ibnu qudama oo xanaabiladii ka mid wاnaflu bالshuruuci fiihi qad lazim limaliki wاlxanafiyu falyutim wاnaflu bالshuruuci wاnaflu sunnihi bishuruuci fiihi qad lazima qad lazima waa ku waajibayaa waajibku isugu bedelayaa bishuruuci fiihi markii la gudagalo soon sunnaha markii la bilaabo waajibu isu bedelayaa limaalikin walxanafi maalikiyada iyo xanafiyada agtooda falyutima haddaba kii soomayey ee sunnaha bilaabay dee ha dhammaystiro loo ogolaan maayo inuu iska jebiyo cudurdaar la-aan walyaqdihi hana qalleeyo mufsiduhu kii markaa jebiya wاlximyari imaam maalik alzama bilqadaai wuxuu qado ku waajibiyey uun man lam yucdari kii aan cudurdaar lahayne cudurdaar la-aan jirin xanafiyadii iyo maalikiyadii asal bay iska qabaan in guudoo ah assunanu talzamu bishuruuci fiiha waxyaalaha sunayaashayii markii la gudagalo way laasimtaan lama qabaan xanaabiladii iyo shaaficiyadii asalkaan lama qabaan markaa daba soonkii sunnaha ahaa markii la gudagalo wuu laasimaya iyaga agtooda iyagu diqaacidoodii ku soconaya in markaa la jebiyaa ma bannaanaanayso ilaa licudrin haddii la jebiyana qallaa ka laasimaya laakiin qadaagaasi maalikiyadu waxay leeyihin uun wuxuu laasimayaa qofkii aan macduur ahay kii macduur ahaa laakiin qado lagu yeelan maayo marka ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaicuu rasuula walaa tubtiluu acmaalakum way iyo in nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii qaar ka mid ah iyagoo sooman usoo galayoo kadibna eh, cuntadii wax loo keenay oo yidhahda waa soomanahay deetana layidhi iska cunoo waqdiyaa yowman makaanow maalin kala qalleeya bedelka maalintii aad soonkeeda jebiseen lakiin xadiidku sanad ahaan qawi maaha waxaana ka xoog badan asaa'imu almutatawicu amiiru nafsihi qofka markaa soomaya ee mutatawicii isaga ayaa isu amiiro hadduu doonana sii wadaya hadduu doonana jebinaya alictikaaf الاعتكاف سنة وفضل في رمضان آخر منه انجلى وشرط مسجد وقيل خص بكعبة والنبوي والأقصى وقيل جامع وللنعمان يكره غير البيت للنسوان وناذر يلزمه أن يمضي كذا شروع المالك فليقضي له خروج حاجة معتادة laa qurbati liljulli kalciyaada ila bisharin saabiqin walaصbaxi naasaca fi shari falam yusaxixi wacindahu lahu siyaamu yushtarad wada lada nucmaani fi nadri faqad aqaluhu limaalikin yowmun kamal wagayruhu bisaacatin xada alaqal wlictikaafi alcashri khasha masjida qabla alguruubi kay yutima alcadaada aw qabla fajrin can abi hawrin uhir aw bacda subxin da lilawsaaci dukir walaa yubaashir fiihi biijtihaa'i wainama tubطilu mac imnaa'i wamaliku aطlaqa da washaafici khafafa fi nnaasiyi wain yujaamici wacanhu gayru lwaطi lam yufsid wacan kafaaraة الظihaari fiihi can xasan wma ljunuunu kalmaxiidi qaaطica ila lada bni haabitin tataabuca walaa lahu in qala janun waqaطc lishaafici xaydun in iطuhru yasac ictikaafka halkan kaga hadlay oo isagana soonkii inta badan la daba dhigo soonka la daba dhigo calaaqada uu la leeyahay daraaddeed wuxuu ihi alictikaafu sunnatun ictikaafkii sunno weyn wa fudila fii ramadaana ramadaan dhexdeeda ayuu weliba sii fadli badan yahay waa halka markaa calaaqada soonka iyo ictikaafka ay markaa iskaga xidhmeen dhinac kalena de labadaba kafigaa ku jira aakhirin minhu ramadaanti baa laga bedelaya yani waxa weeyaan aakhirkii ramadaan ka mid ahaa ayuu sii fadli badan yahay aakhirkaasoo injalaa muuqday oo waa tobankii dambe tobanka dambe ayuu sii fadli badayoo dee sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam u samayn jiray washardu masjidun waxaa haddaba shardi u ictikaafka masjid meel aan masjid ahani ictikaaf kama asaxo wa qiila qiil baaba odhanaya khusa waxaa lagu gaar yeelay bikacbatin wanabawi walaqsa saddexdaa masjid masjidkii kacbada iyo masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo almasjid alaqsa ayaaba lagu khaas yeelay waa la yidhi o xudayfat bnu yamaan radi allahu tacaala canhu iyo ibnulmusayib iyo ayaa markaa qowlkoodu sidaa noqonaya oo laa ctikaafa ila fi alaaati masaajida kaasay markaa ay xujaysanayaan qolyaha kalena waxay leeyihin waa ictikaafkii akmalka ahaa laakiin wa antum caakifuuna fi lmasaajid masaajidda ilahay in la karo aayaddaa sheegtay marka waa l masjida waa la ictikaafi karaa baa wa qiila jaamicun qiil baa wuxuu leeyahay masjid jaamic ah ayuunbaa la ictikaafi karaa jumcada laga oogo laakiin masjid aan jumcada laga oogin lama ictikaafayo zuhri iyo xakam iyo amaad eh, eh, xamaad ibn abi sulaymaan wey ayaa markaa sidaasi qabay waa zuhri iyo laba faqiho reer kuufa iyagu jaamic bay markaa shardiyeen laakiin dee wax markaa jaamic loo shardiya meesha ma yaallo haddii aan ictikaafkii maalmo jumciya ku dhex jirin dii maalmo kudhex jiraan de markaa jaamic noqdo ayay noqonaysaa si aan markaa bixitaan maarata laga maarmi karaya aanu meesha u imanin walinucmaani abu xaniife agtiisa yukrahu waaba la karaahiyeystaa hayruulbeyti meel aan guriga ahayn binniswaani dumarkii waa loo karaahiyeystaa dumarku inay masaajidka kusoo ictikaafaan waa la karaahiyeystaa xanafiyada agtooda jumhuur kuma karaahiyeysanayaan aswaajtii nabiguna waa ictikaafi jireen masaajidka ku ictikaafi jireen markaa ma karaahiyeysanayaan jumhuurku laakiin xanafiyadu maadaama gabadhii la yidhi gurigeeda u khayr badan masaajidkeedu maarata waa weyan waxa uga khayr badan gurigeeda gurigeedana meesha ugu sii maaragtay eh, maaragtay ugu sii qarsoon ayaa u fadli badan la yidhi bixitaankii markaa looma jeclaba gabadhan markaa masaajidkii tagto halkaa ku nagaagto fadhido looma jeclaysan iyabay yidhaahdeen gurigeeda gurigeedana waliba waa masjidu beytiha weyaan guriga meel walba ictikaafka kagama ansaxaya bay leeyihin wuxuu kaga ansaxayaa masjidka guriga masjidka guriga waxay ula jeedaan almawdic lmuhayaru lisalaati fiih wayundabu itikaaduhu laha walikuli axad qof kasta waxaa fiican bay leeyihiin waana dee nusuustana waa laga fahmayaa gurigiisa inuu ku leeyahay meel uu salaada ugu talagalo oo ilaahay ku xuso oo iskaga khalaaweeyo marka meeshaas ayay gabadhii ku ictikaafaysaa meeshaasay uga asaxaysaa haddaana meeshaa gurigeeduba aanu lahayn oo marba meeshii la doono lagu tukado oo meel muhaya lisalaad ba aanay jirinna markaa dee gurigiina kuma yeelanayso masaajidkiina waa loo karaahaysanaya wanaadi jumhuurkii kalena waxay leeyihin halkaa ictikaafka kuma asaxay ila masjid maaha waa musalla yaroo cusubmaansalad maaha almasjid waa maxay almawdic almawquuf lisalaati bihi waa meel loo waqfay salaadda masjid noqonaysa wanaadirun qofkii nadiray ku nadiray markaa ictikaaf yalzamhu an yumdi inuu dee socodsiiyo nadarkiisii ayaa dee waajib ku noqonaya markaaba maxay alictikaaf yalzamu binadri wey haddii nadri u yimaado uu laazimaya kadaa shuruucu lmaaliki falyaqdi waxaa taa la mid ah maalikigii hadduu ictikaafkii uu bilaabu gudagalo dee sunne uu bilaabay buu noqonayaa iyagana waa kuwii qabay maaragtay waxa weeyaan sunan talzamu bishuruuci fiiha marka shuruuciina halkan waa laazimina xanafiyadii baa ka hadhay oo isku asal ay ahaayeen waxay markaa uga hadheen xanafiyadu waxa weeyaan xaggii aqalkiibaa laysku haya maxaa ugu yar markaa maalikiyadii siday socota yoom kaamila ugu yar bay leeyihiin markaa maalik markaad ictikaafkii bilowdo maalinkaasi kugu laazimaya xanafiyadii laakiin sida jumhuurkay waxay qabaan inta ugu yar markaa dee markii aad ictikaafto intaa kolbaad ictikaaftay unbaa laazim noqotay kolkaad baxdo dee waxa weeyaan waxay leeyihiin waa damaysatay de baxdaba waa damaysatay waxaan aad niyeysatay maahe waa inta aad ictikaafsanay marka saasay marka halkaasi ku kala hareen lahu khuruuju xaajatin muctaada waxa u furan qofkii muctakifka ahaa bixitaan baahiyeed oo markaa baahi markaa muctaado ahayd de la yaqaani suuligii musqushii wixii lamidka ahaa iyo cunadii iyo waxaas laa qurbati laa khuruuju qurbatin cibaado inuu u baxo kale lama ogola liljulli jamaahiirtu say qabaan kal ciyaada sida qof xanuunsanayo soo booqanayo janaaso uu raacayo waxyaalahaas inuu u baxo qofkii muctakifka ahaa looma ogola oo haddii dee ictikaafkiisu uu nadar ahaayo waajib ahaa xaaraan baabay ka noqonaysaa haddii de masnuun iska ahaana oo aynu idhaahno shuruuciina kuma laazimayana markuu baxo ictikaafkiisi halkaasuu ku istaagay oo ictikaaf sii ma jiro liljulli buu yidhi wuxuu markaa ka ixtiraasayaa saciid ibnu jubayr iyo xasanulbasri iyo nakaci iyo oo markaa iyagu wixii cibaadaha in loo baxo laga soo guuriyey cali ibn abi alib laftiisa waa laga soo wariyey ayaa ibnulmundir uu leeyahy ilaa bisharin saabiqin inuu shardi hore sii dhigtay mooyaane oo maalan de haddii uu kuba nadrayey uu yidhi nadartu an cashra ayaamin laa akhruju fiiha ila likada wakada wakada ama calaa an akhruja likada wakada wakada waxyaaba sheegto yii waxyaalaha inaan u baxo da markaa waxyaalihi ugu shardisa waa loo socodsiinaya waa loo fulinayaa ina laka calaa rabbika ma shtarata wlasbaxi imaam maalik naasaca fi shari shardigaa laftiisa dood buu ka keenay oo falam yusaxixii ma tasxiixinin oo wuxuhi shardigaa waxba kama jiraan qofkiina bixi maayo cibaadadaa u isku laazimiye sidiisay ugu laaimsanaanaysa wa cindahu imaam maalik agtiisa lahu siyaamu yushtarau yushtarauasiyaamu siyaam baa yushtarau lahu loo shardiya imaam maalik agtiisa soonku waa u shardi ictikaafka oo maarata waxa weyaan qof aan soomanan waxba ictikaaf u ansixi maayo oo markaa aarkii caaisha radi allahu tacaala canha ayay markaa xujaysanayaan la ctikaafa ilaa bisawm wda lada nucmaani fi nadri faqad wadaakani lada nucmaan abu xaniife agtiisa fi nadri faqad nadriga ayuunbuu gaar ku yahayoo soonkii manduurka ahaa ayay leeyihiin laa yaixu waxaan jeedaa ictikaafkii manduurka ahaa ayay leeyihiin laa yasixu ilaa bisawm saas daraadeed ictikaafka manduurka iyaga agtooda inta ugu yar waa maalin sida maalikiyadoo kale laakiin ictikaafkii masnuunka ahaa laxadaad iyo saacaad buu iska noqon karaa isaga markaa soon looma shardiyo bay leeyihin qolyihii kale xanaabiladii maalikiyadu shaaficiyadu marna midna oma shardiyaan nadirna oma shardiyaan keyrkiina oma shardiyan waa cibaado mustaqila bay leeyihiin oo markaa masaajidkaa la fadhiya aqaluhu limaalikin yowmun kamal wagayruhu bisaacatin xadd alaqal aqaluhu ictikaaf inta ugu yari limaalikin cinda maalik yowmun kamala waa maalin dhammaystirmay maalin dhammaystiran ayaa maalig agtiisa ugu yar ictikaafka waayruhu ayrkii xadal aqala intii ugu yareed wuxuu ku xadeeyey bisaacatin saaca waxaa laga wadaa un yani waqtiga waqti ugu yar lixdankii daqiiqa maaha marka waqti yar oo laakiin mugfi lagu sheegi karo nagaansha lagu sheegi karo ayaa ugu yar bayleeyey adigoo darsi iska dhegaysanaad ictikaafkiina niyoonaysa marka deetana dee labadii cibaadaba waa kuu xasilay walictikaafi lcashri khasha lmasjida qabla alguruubi kay walictikaafi alcashri si uu qofku tobankii habeen ee maalan ramadaan u dambeeyey oo u ictikaafo oo aanay waxba u dhaafin khasha almasjida masaajidkuu gelaya khasha bimacnaa dakhala weey qabla alguruub qorax dhaca ka hor ayuu masjidka gelayaa kay yutima alcadada si cadadka u taam yeeloo waxba aanay u seegin habeenka labaatanaad maalinka labaatanaad intaanay qoraxdu dhicin ayuu sii qofku deetana qoraxdii waxay u dhacaysaa isagoo masjidka ku jira marka waa habeenkii koob iyo labaatanaad ee ay ka bilaabmaysa waxba markaa maysiiye lakiin haddii bacda alquruub afturka dabadi uu galo dee wakti baa ka tegey daqiiqadaba ha noqoto ama saacad ha noqoto ama ha ka yaraato wakti ayaa ka tegayoo qofkaas wuxuu noqonayaa qof markaa tobankii aan dhamaysa weliba qofkii ku nadray oo kale ee ku nadray tobanka inuu ictikaafayo dee ka jumhuurkii waxay leeyihiin khasab bay ku noqonaysaa inuu qabla alquruub sii galo si nadrigiisu u fuliyo aw qabla fajrin ama waa beriga ka hor buu geli can abi hawrin uira uira kan waa la soo guuriyey can abi hawrin imaamkii abu thawr alkalbi ayaa laga soo naqliyey isagu inuu yidhi waa beriga ka hor baa la gelaya oo xadiidkii caaisha ee maarata nabigeenu muctakafkiisa geli jiray bacda alfajri ayaa waddankaasina ah ama bacda subxi inuu geli jiray aduukaas ayaa laga yaabaa in xujadiisu agga awsaaci kaasi usii badan yahay meelahaasu markaa isaguwaxaa dhici karta in abu uu markaa isagu doonaya in maalmihii uu ku wada jiro oo maalintii uu xaggii maalinimada uu ka eegay way fajrigii marka la geliyey macnaheedu waxa weeyaan tobankii maalmood baanay waxba dhaafin habeenadii waxaa ka tagaanbe aw bacda subxin ama subax dabadi ayuu gelayaa daa kan isaga dukira lilawsaaciy awsaaci baa loo sheegay inuu sidaa yidhi isagu marka xadiidkaa aan tilmaamaynin ayuu de ku fadhiisanaya laakiin qolyaha kale xadiidka waxay ku fasirayaan dakhala muctakafahu marka la leeyahay waa meeshii u gaarka ahay ee uu markaa ku khalaaweynaye laakiin masjidka inuu waqtigaa soo geli jiray maaha walaa yubaashir yaanu mubaasharo samaynin fiihi fi lictikaaf ictikaafka dhexdiisa mubaasharadii dumarka lama ogola bishtihaari oo dumarkii markaa loo taabto si markaa dareen ku jiro laakiin dee taabashadii kale iyadoo la diidi maayo waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam madaxiisa u gudbin jiray caaisho ay u markaa hagaajin jirtay ama u shallaynaysay u feeraysay wa inamaa tubtilu waxa ay burinaysaa mubaasharadu mac imnaa'i marka insaan uu la socdo ah, mubaasharadii haddaba ay dhacdo ictikaafkii miyay burinaysaa maya gurin mayso haddii insaal aanu la socono qofkii biyaanay ka iman wamaaliku imaam maalik isagu alaa da xukunka u ilaaqayo way burinaysaa buui ama waxaa ka ama yaanay ka imanin walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi masaajid markaa mubaasharadii waa saa loo diiday haddii mubaasharadii uu sameeyo waa buriyey markaa ninkaas ictikaafkiisi wshaafici imaam shaafici khafafa fi nnaasi wuxuu markaa waxa weeyaan fudaydiyey kii ilowsanaa isilaawey arrinkiisa isagu u fudaydiyayo fudaydiyayoo waiyu jaamici xataa jimacba ha sameeye ictikaafkiisii waa u ansaxa oo xagga markaa misyaanka imaam shaafici uu fududaynaya qolyihii kale laakiin ma ogol wa canhu waxaa laga soo guuriyey imaam shaafici oo yani qowl kalaaba odhanaya hayru lwaطi lam yufsid walaa tubaashiruuhunada jimaac baa lagu fasiraya buu qowlkaasi leeyahayo jimaac unbaa ictikaafka fasaadinaya haddii maaratay mubaashara maca alinsaan xataa ay dhacdo ma ma burinayso wacanna weeyaankani markaa waa ficil way muuqatay wey kafaaratu hihaar kafaaradii hihaarka oo kale ayaa ka muuqatay fiihi fii eh, aljimaaci wey jimaaci muctakifka uu sameeyey kafaaratu dihaarkii oo kale ayaa uga muuqanaysa can xasanin can ilxasani alxasan albasri radia allahu canhu waraximahu isagu ictikaafka sidii sidii siyaamka oo kale ayuu ula dhaqmay oo jimaacii soomka galay waa kii kafaaro waajibinayey kii ictikaafka galana saasoo kale ka dhig wma ljunuunu kalmaxiidi qaaica ilaa lada bni haabitin tataabuca wama ljunuunu waalidu ma aha kalmaxiidi isagoo markaa xaydka lamid ah, mid jaraya oo goynaya tataabucan xiriirkii marata itikaafka itikaafkii inuu xiriirsanaado la rabay haddii waaliyu soo dhex gasho ama dhiiggii caadadu soo dhex galo tataabucii waxba u dhimi maayaan oo markii de waalida ay meesha ka baxdo ama dhiiggii laga daahiroobo halkiibaa laga sii bilaabintii horena way xisaabsan tahay lama odhanayo qofkii dib u soo bilow waa markaa maalan de waa itikaaf manduur ahaayo qofku uu ku nadiray maaragtay toban maalmood oo xidhiira hadduu nadri bil xidhiira haddii uu nadri labaatan maalmood oo xidhiira inuu ictikaaf sanaada hadduu ku nadri tataabucaasi haddii qofkii markaa xanuun waaliyu ku yimaado ama gabadhii dhiiggii caadadu ku yimaado lama odhanayo dib u soo bilow ilaa ladabni haabiti abu xaniife agtiisa mooyaane xaniifa isagu wuxuu leeyahay dib buu usoo bilaabayaa de waxa weyaan sifadii tataabuce isagu isku ilzaamiyey ayaa meesha ka maqan walaa lahu in qalla janub walaa lahu walaa liabi xaniifa walaa linucmaan nucmaan agtiisana qaaic noqon maayo tataabucii jari maayo in qalla jannun junuunku hadduu yaryahay waa li kooban oo aan wakti badan qaadan haddii ay tahay wuu saamaxaya laakiin tu wakti qaadatay haddii ay tahay yar dheeraatay wuxuley dib baa loo soo bilaabay wa qataca wuu goynayaa xidhiirkii lishaaficiyi cinda shaaficiyi xaydun haddii waktigan eh, la nadiray uu yahay wakti uhrigu ku filan yahay toddoba cishaa la nadiray toban cishaa la nadiray oo gabadhii ay nadartay oo xidhiir ah marka muxuu leeya shaaficigii waa inaanay ku beegin wakti caadadii soo dhowda maxay kala doonaysa ha iska sugto eh, markii caadadu ay dhaafto tobankeedii maalmood ha bilowdo mar haddii uhrigu uu ku filan yahay xaydkii qaatic buu noqonaya oo waxa taqsiir noqonaya waqti caadadii ay soo dhowdahay inay bilowdo haddii laakiin aanu ku filayn bil bay ku dhadartay dee bishiina dhiiggii kama madhnaanayso markaa qaaطic ma noqonayo kitaab xaj alxaju fardu wakada kalcumra liأxmedi wالshaaficiyi mara lxaj الحج فرض وكذاك العمرة لأحمد والشافعي مرة صح بإسلام وكالطفل يلي عن الذي قد جن غير الحنبلي ولم يجب إلا على مكلف حر لغير الظاهر لم يخف يملك زادا وركوبا إنأ ومالك لقادر المشي رأى وجوبه والكسب كالزاد اعتبر ولو سؤالا في الذي له اشتهر ويكتفي عن محرم برفقة مأمونة والشافعي بنسوة وحج معضوب له مال يجب لأحمد والشافعي فلينب كذا الذي مات وكان قد قدر ولسواهما بإيصاء يقر ولم ينب لديهما من لم يحج عن نفسه فإن ينب له يعج وكالأذان الخلف في الأجير والشافعي يأذن في التأخير حجكي أيها الكلمة بالأمر إن شاء الله تعالى وحول الحج فرض حجك واجب وي وكذاك العمرة mara labada mid waliba mar unba marka waajibaya xajka markaa khilaaf kuma jiro de waa ruknigii arkaanta islaam ka mid ah, a culimadu isku khilaafeen waajib ma tahay mise waa sun marka maalikiyadii iyo waxay hahdeen waa sun oo marka waxaw axaadiid bay xujaysteen tilmaamaysa in cumradu ay iska sunno un tahay aanay waajib ahay laakiin sanad ahaan maqaal baa ku sugan qolyahan shaaficiyaduna waxay markaa eh, iyaguna ay xujaysteen xadiikii caaisha nabigu kula hadlaya lahaa calaykuna jihaadu laa qitaala fi alxaji walcumra xajkii cumrada idin saaran in markaa way waajib yahay iyay ka qaateen kuwo kale oo iyagana eh, ay kusii xoojinayaan iyagana waa dariishay marka iyagu saasyeeyin qolyahan kalena aaaar eh, iyaga laftooda axaadiis waa dariishanayaan waxa kaloo ay dariishanayaan cumradu waa xaj baylayidida lafteedu waa xaj musaqar xajkuna mar un buu waajibaa markaa haddii cumro la waajibiyo laba xaj baa la waajibiyey waa ka baxaysa saxa biislaamin wuxuu ku asaxayaa xajku cumradiina waa lamid uune islaamnimo ayuu ku asaxay oo qofkii xajiyayay ama cumraysanayay waxaa shardi inuu muslim yahay gaalka ma asaxo wey marka islaamnimuu ku asaxaya wixii kale oo dhan lama shardiyo wey saxa biislaamin markuu ku yidhi waxyaalihii kale caqli la shardin maayo takliif la shardin maayo buluuq la shardin maayo xuriye la shardin maayo waxaasoo dhan lama shardiyo hadduu qofku muslim yahay xajkii cumradu way ka ansaxaan laakiin maarata waxa eh, dadkiibaa la kala qaadqaadaya qofba silqaabku uga ansaxaya wa kaifli yali can aladii qad junna hayru lxambali wuxuu hi wa kaifli ilmihii yaraa isagoo lamid ah yeli waxa tawaliyaya can iladii qad junna qofkii waashay hayru lxambali maaratay waa markaa waa laga tawaliyayaa oo yani waxa weligiisii baa tawaliyaya ama waxaa tidhahda yeli wuu ka tawaliyayaa can iladii qad junna qofkii waashay waxa weli uga noqonaya oo ixraamkii ka tawaliyaya hayru lxambali cid marka halkan muxuu ku sheegayaa ifliga isaga waa isku raacsan yahay ilmihii yaraa in isagu xaj iyo cumraba uu yeelan karo dee xadiidkiina waa ku soo arooray culammaduna way isku raaceen in xajkiisu iyo cumradiisuba ay asaxayaan ifligii haddaba qofkii waalaa isaguna ma la midba ciddii aan xambali ahayn sida ilmaha yarba uga ixraamanayso ay uga tawaliyaysa xarmashadii ayuunbay qofkii waallaana uga tawaliyaysa ayagoo ilxaaqinayaan laakiin xanaabiladu iyagu waxay leeyihiin majnuunkaasi tiisii markaa isaga lagama tawaleeyo isaga markaa ma asaxay falaa yaصixu iraam majnuun alixraamu can اlmajnuun cala almadhabi cindahu iyaga laftooda isku khilaafsan yihin laakiin siday rajaxanayaan baa asaasa saddexdii kaleba kol haddii ilmo yaroo aan waxba kala garanaynba u ka asaxay qofkii waalaan u ka asaxayaa midbaa iyadu jirto ayaad aan isku khilaafsanayno qofkii isagoo xarman waashay way dhacdaayo dee marka qaarkood waa iska imanaysa kaasi isaga way isku raacsan yihiin inay xaraamkiisi uu sidiisii yahay marka waa la wadayaa waa la geynaya carafo iyo meelihii iyo si uu u xalaaloobo wax kalea markaa loogu yeelanin dabcan haddii markaa arkaantii wax kamida isagoo waalan uu markaa dee sameeyo xajatulislaamki kagama dhacayso laakiin xajki waa saxay saxa biislaamin wa kaifli sidii ilmaha yar oo kale ayuu yeli u tawaliyayaa oo uga qaadaya ixraamkii uga xarmanaya can iladii qad junna qofkii waashay hayrulxambaliy cid aan markaa xambali ahayn way uga xihanaysaao way ka tawaniyeysaa walam yajib waajibi maayo xajku cumradiina waa la mid ilaa calaa mukalafi qof mukalafo unbuu ku waajiba baaliq caaqila xurin oo xor ah ligayri daahiri taasi markaa qaydkaasi wuxuu yaallaa ciddii aan daahiri ahayn xornimadu oo maxay adonka inuu ku waajibayaa buu leey waanu kala saxay xajatubistaamka waa kaga dhacay laakiin jumhuurku waxay leeyihiin xajatubistaamka kaga dhici maayo ayumaa cabdin xaja uma cataqa fa caleyhi xajatu nuqur adoon alla adoonkii xajiya ee haddana xorooba xaj kale ayaa lagu leeyay lam yakafi kaasoo aan baqin oo de istiaacadii markaa helay weeya oo markaa jidkii uu aamin yahay yamliku zaadan warakuuba kaasoo markaa haysta sahaydii iyo gaadiidkii ina ah waa hadduu fog yahay ayaa markaa taa la shardeeya wa maalikun imaamu maalik liqaadirilmashi kii socon karayay haba fogaade ra'aa wujuubahu wuxuu arkay inuu ku waajibayo nin iska lugayn karayo safaradiisa kaleba u lugeeyo meelo fogfog dee xajkana waa uu ku waajibayaa wiilku hadduu socon karayo oo uu lugayn karayo aanay dhibaato shaqo ku ahayn laakiin jumhuurkii waxay leeyihiin haddii qofku uu fog yahay fogaanshahana safarkii safaruqasrigiibay ku hadaynayaan masaafatulqasri hadduu qofku jiro waa fog yahay laguma kelifayo mashi laguma kelifayo si kastoo au awood badnaadeen walkasba kazaad ictabar wactabara wuu ictibaariyey imaam maalik alkasba xirfadii iyo shaqaysigii kazaad sidii qof sahaydiisiisita ninkii xarfad maarata de maarata ahaa markaa xirfad yaqaana oo ku shaqaysan karayo xujayda dhexdeeda oo iska soconaya kuwa wax u tala iyo kuwa wax u hagaajiye iyo saa isku wadi karayay wuxuu ninkaan saahadiisii wata sidaa daraaddeed xajkii wuu ku waajibaya lakiin qolyihi kale waxay leeyihin maya waxa weyaan haddii de intuu shaqeeyo ay wax u soo baxaan oo markaa maalimihii xajka uu ku maaragtay sahayan karo waa ku waajibaya haddii aanay markaa taasi usoo bixinna xajkii ku waajibi maayo walkasba kazaada ictabar maalikigii markaa awoodii shaqada iyo xirfadii uu qofkani yaqaanay wuxuu ka dhigay saxay uu sito oo kale walow su'aalan fi ladii lahu ishtaha walow kasbigaas hadduuna haba noqdo su'aalan tuugsi fi ladii lahu ishtahara qowlkii markaa mashhuurka ka aha shaafiyada agto qofkii iska tuugsanayay bay yihahdeen xirfadiisii dee way soconaysaa halkaasaabay xaami ku tahay soma xajka si fiican baaba uga shaqaynaysaa wax fiican baabu soo helay marka waxay yihahdeen kolleyba halkan u ka tuugsan lahaa xaramkiina haka tuursa dadku iska dhex soconayaayo de hawshiisii way isaga socota marka xajki ku waajibayaabada maalikiyada laakiin jumhuurku waxay leeyihiin maya wixii uu qofku markaa haysto ayaa la eegaya jeebkiisa ku jira wayaktafi wuu ka kaaftoomayaa maalik can maxramin qofkii eh, maarata gabadha maxramkeedii birufqatin buu kaga kaaftoomaya marka maxay gabadhii maxram bay u baahan tahay waana laysla ogolaya inay maxram u baahan tahay laakiin waxaa ka kaafinaya maalikigii shaaficiguna waa lamidtaan arki doonne rufqo dad markaa ay la socoto oo laga aamin yahay cid lagu kalsoon yahay dad lagu kalsoon yahay inay la socoto rag iyo dumar waxay doonaan ba ha ayaa ku filan washaafici biniswati shaafici isagu wuxuu ku inay dumar la socoto laba iyo wax ka badan ragna markaa ha la socdaanba laakiin rag sooca shaafici wuxuu leeyahay uguma waajibaya xajka haddii rag qura ay helayso oon maxaarimteediina ahayn lagu kalifi maayo inay raaco oo kuma waajiba waa laga hadlay markaa wujuubkii weeyaan maaha jawaaskii maalikiyadii waxay leeyiin waa waajibaya rag lagu kalsoon yahay oo ma'muun ahoo haddii ay haysato way raacaysaa waa ku waajibaya ama xagga jawaaska jawaaska isaga markaa amniga un loo eegay amnu ariiq xataa haddii keligeed amnu ariiqi uu jiro oo wax laga baqanayaa aanay jirin de waakii xadiidkaaba sheegay maarata waxa weyaan xadramowd inay ka imanayso la takaafu taumu hada lbeyt marka iyagu saas yireen qolyihii kale waxay leeyihin maxram la-aan mma waajibin umana banaana gabadhii maxram la-aan inay markaa safarto saas iyagu leeyi wyktafi can maxrami birufqati mamuunati washaafici binisbati waxyaala xujaysanayaan de waxaa kamida ah cumar bn khaaab radi alahu tacala canhu waa kii aswaajtii nebigo o dhan kaxeeye laba saxaabina u dhiibi markaa de mid walba maxram gaara may wadanin mid walba maxram gaara may wadanin saasaana markaa kusoo xajiye saxaabadiina waa joogtay cidina kuma inkirin markaa waa caali bay xadiikan kalena waa xujaysanayaan ee aan tilmaaman waxaju macduubin lahu maalun yajib liaxmedin washaaficiyi falyunib waxaju macduubin macduubku waa qofkii iska gulyaalka ahaa waa qof markaa ama xanuun ku dhacay ama iska gaboobay oo aduu markaa dhuliyaalahoo aan awood uu ku socsocdo lahayn wa xaju macduubi qofkii lixaad kale ana waa la dhahdaa marka qaarkood oo laakiin macduubkaa ka caamsan wa macduubin lahu maalun qofkii macduubka ahaa xajkiisu macduubkaasoo lahu maalun adduun haystaa yajibu u waajibay isagu waa dhulyaal ma socon karo diyaarad ma qaban karo gaari ma qaban karo meel ma tegi karo laakiin lacag buu haystaa xajki wuu ku waajibaya liaxmedin washaafici cinda axmed washaafici falyurib cid dirsado cid ka soo xajida ha dirsado oo isagu markaa ha maalgeliyo saasay markaa ay odhanayaan maalikiyadii xanaabiladii iyo shaaficiyadiiyo fattaqullaha ma statactum tiba halkaa markaa la gashay qolyahan kalena waxay leeyihiin waa hayru mustaiic oo waxawey kol haddaanu isagii tegi karayni cibaadada awooddeedii malaha laha kuwana marka alqudra cala almaal ayaa waxay ka dhigeen sidii alqudra cala adahab kada ladii maata kii dhintayna waa saas oo kale wa kaana qad qadara isagoo awooday inuu xaj ka tago laakiin aan xajin qof awooday inuu xaj ka tago oo aan xajinin haddii uu dhinto xajkiisii waa waajibayaayo waa in markaa cid loo sameeyo tarikadiisii maalkii uu ka tegey ayaa markaa cid laga diraya intaa dhaxalkii waxaaso dhan iyadaa ka horreynayso waa dayn lagu leeya walisiwaahumaa wixii labadooda ka soo hadhay biiisaa'in yaqaru dardaaran ayuunbuu ku sugnaanaya hadduu sii dardaarmo ilah laga xajiyana waa laga xajiya haddii kalena laga xajin maayo waa asalkoodii waxa weeye waan laysa lilinsaani ilaa maa saca xoolihiisani hadda way wareegeen warasadii bay u wareegeen cibaadadiisa isagaa dayacay isagaa ka tegey cid markaa ka cibaadaysanaysaa ma jirto walam yanub ladayhimaa axmed iyo shaafici agtooda naaib noqon maayo man lam yaxuja qofaan isagu naftiisa ka xajin cid kale can nafsihi qof aan naftiisa ka xajin cid kale kama xajiyo fain yanub haddii uu naaib noqdo qof aan naftiisii ka xajin lahu yacuj lahu isagunbay usoo noqon oo xajkiisiiunbuu noqonay daad kale haysato qof aan naftiisiiba ka xajin adiga soo xaji tiraahdo qofkaasi lacagtaadii waad ku leedahay xajka uu soo xajiyeyna wuxuu noqonayaa xaj isagu naftiisii uu kasoo gutay noqonay fariidadiisii unbuu noqonaya marka xadiidkii dee shubruma saaxibka maarata ninkii shubrumaankalabeyk can shubruma lahda ee ku yiri axajajta can nafsika qaala qaala xuja can nafsika uma can shubruma dee ninkii oo xidhayba oo labeyka can shubruma yidhi oo talbiyadiiba ku jiro xajkiiba xidhay iyo haddana la yidhi horta naftaada ka xaji markaasaa ta kalena ay markaa waxa weyaan ay iman karto qolyahan kalena xadiidka waxaa laga yaaba xagga sixadiisa in aanay ku kalsoon wkaladaani alkhulfu fi lajiiri washaafici yadanu fi taakhiiri wkaladaani sidii adaanka waxaa alkhulfu khilaafka ku jira fi lajiiri qofkii xajka loo kiraysanayo qofka la kiraysanayo oo deetna xajkii ku shaqaysanayo dee lacagta ka qaadanaya ama cumradii ma bannaan tahay mise ma bannaana khilaafkii adaanka ku jiray iyo dhammaanba cibaadaadka in ajiir laga noqdo ayaa ku jiraya deetana nadmigu malaa xagga hore waxay soo sheegay adaanka xanaabiladu unbaa diidanayde dabcan asal ahaan xanaabiladi iyo xanafiyadu isla diiday kulamadooduma waxyaalahaasi ma ogola in lacag lagu qaato laakiin adaanka waa ka reebnayo waayo eh, fadwada ayaa hadda waxay xanafiyadu waxay hadda ayaa ah in la ogolaanayo laakiin madhabkoodu waa waxyaalaha cibaadaadka o dhan ama xaj ha noqdo ama adaan ha noqdo ama imaamnimo ha noqdo ama wax kale ha noqdo ma ogola shaaficiyadu laakiin waxay leeyihin imaam maali imaamu nawowi majmuuca wuxuu qoraya inay maarata kasbiyada ugu fiicanba inay tahay oo qofkii markaa waxa weeyaan ajrina uu ka helayo oo isaga laftiis bila ajri ma noqonayo kasbi xalaalana ariiq xalaalana uu lacag ku helay ajri iyo khayr badanna uu helay oo markaa kasbiyada ugu fiicanba ay markaa noqonayso saas markaamikana waxaan filaya cumrada aad meelaha looga xoogsadaayo qaarkood baa meelaha meelaha bulshada soo dhigaya ciddii doonaysa in laga xajiintu cumrada ayuu markaa waxa weyaan soo dhigayaa deetna waa lala soo xidhiirayaa dad fara badan baa laga ragga qaarkood waxay sheegeen lacag badan ka sameeyeen rabadaatiyo keli marka calaa kulli xaal de waa kasbi la haysto xalaal ma yahay mise ma aha imaamu nawowina halkaa isagu meliy wkalaadaani اlkhulfu fi lajiil wshaafici ya'danu fi اtakhiir shaaficigi wuxuu isagu ogol yahay in xajkii la dibdhigo oo wuxuu leeyahay wujuubuhu cala tanaakhi laa cala alfawr markaad awooddii iyo istiaacadii in alyaalo inta ay ku suukaa toosaan inaad hore ka xajidaan ma waajibbaa maya waan ogolahay buu leeyahay shaaficigu in dib loo dhigo saddexdii kalena sida u muctamadkaa khilaafka agtooda wuu ka jiraa waxay leeyihiin waa cala alfawr marka aduu de qolo waliba xujooyinkeeda way haysataa laakiin shaaficiyadii maxay ku leeyihiin haddii aad dib dhigto deetana haddanaad dhimato aasin baad sanadkii haddaad inta kadib sanadka dambe ad xajiid oo sanadkii dambena aad gaari weydo dhexda ka dhimato aasin baad noqonaysaa caasi oo dembiilaah markaa dee taakhiirta ay markaa leeyihiin way fasaxan tahay qofkii halis baabay gelinaysaa afcaal lxaj أولها الإحرام وهو ركن ميقاته لأهل نجد قرن وذو الحليفة مهل المدن ثم يلملم لأهل اليمن للشام جحفة وذات عرق لساكن العراق أهل الشرق جاعل ذا خير الأنام أو عمر نصان والتوفيق سهل في النظر والشافعي للعراق يستحي من العقيق ولسفيان النسي ومن يجز ميقاته وأحرم أثم وليرق لجله دم وإن يعد لمالك وأحمد وابن جبير لا يراه انعقدا وقبل ميقات لدى الكوفي فضل إحرامه وفي المحلى ذا بطل والمدني الحنفي إن أحرم من جحفة جاز له فلا دم والشافعي يدخل مكة بلا إحرام إن لم ينوي النسك المسجلة وساكن دون المواقيت النوى من داره ولو بمكة ثوى وكلهم في حرم لا يحرم بعمرة بل الخروج يلزم وعقد حج قبل شوار كره إذ هو للجميع نبدأ أشهره وعمرة للش وعمرة للشافعي وعمرة للشافعي ذا انقلب وما لها وقت لديهم يرتقب وكرهت في خمسة للكوفي على الولا تبدا من التعريف تكريرها في العام مالك كره وذاك في الشهر لبعض منفقه والمالك halkan waxaan kaga hadlayaa afcaashii xajka wuxuu yidhi awaluha alixraam ka ugu horeeyaa waa xidhashadii wahwa ruknu rukni weeyi maaratay xidhashadaasi markaa jumhuurku waxaa ku filan belaya niyada xanafiyaduna waxay leeyihiin waa in wax la raaciyo oo niyadii keligeed ku filaan mayse in markaa wax la raaciyo ayaa shardiga baab dambe inoogu imanoo min sunan ixraami wawaajibaati baladaqaabka loo xirhanaya arrimahaas wahwa ruknu rukni weeyaan markaa ixraamku oo waxa weyaan dee la-aantii waxba socon maayo miiqaatuhu liahli najdin qarnu halka haddaba laga xidhanaya dadkii markaa bariga ka imanayay najdidu waa riyaad iyo meelahaas weeye markaa waa maka berigeeda dadkii xaggaa beriga ka imanayay qarnun qarnulmanaasil meesha la yidhaahdo wey wadulxulayfati muhallu lmadani halkay ka xidhanayaan iyaduna waxa weyaan dulxulayfa meesha la yidhaahdo imanka da magacyadooda badbedelan yihiin waa lagu arkay baan filayaa kutubta mucaasiriin uma yalamlamun liahli lyaman reer yamaneed iyo wixii xaggooda ka yimaado inagii inaynu soo gelayno yalamlam ayaa iyagana muhal u ah meesha ay markaa ka xidhanayeen lishaami juxfatun reer shaam liahli shaam weeye juxfo ayaa iyagana u sugnaata halkaa ayay wixii markaa xagga galbeedka ka yimaada ay ka soo xidhanayaan wa daatu cirqi lisaakiniilciraaqi ahli shari daatu cirqi meesha la yidhaahdaana waxay u sugnaatay iyaduna oo kasoo xidhanaya ciraaq dadkii deganaa oo ahli shari dadkii bariga ahaa najdina waa bari ciraaqna waa bari laakiin midna waa bari koonfureed midna waa bari waqooyi oo ciraaq bari xaggii markaa waqooyi ah bay maka ka tahay jaacilu daa kan dambe waa daatu cirqiga cidda magacowday khayru lanaami waa nabiga calayhi salaatu wasalaam aw cumar ama waa cumar nasaani laba xadiid baa ku kala yimid laba nas baa ku yimido midna uu sheegayo inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam magacaabo saxii muslimku ku jiraa waa min xadiidi jaabir walow xagga rafcintiisa oo axsibuhu yarfacuhu ila nabiyi calayhi salatu slam oo shaki uu yargeliyey raawin saxii muslim ugu jiraa inuu cumar radi allahu tacala canhu magacaabayna bukhaariga ayay ku sugan tahay intay u yimaadeen ay yidhaahdeen rasuulku dadkii bariga wuxuu u magacaabay qarnulmanaazil wa huwa jawrun can ariiqina qallooc ku tahay annaga waddadayada xaggaasay ka imanayaan meeshiina waa xagga hade qallooc nagu tahay hanaloo eh, magacaabo markaa meel bay yidhaahdeen noo munaasiba deetana wuxuu ku yidhi bal hadda halka u dhiganta ee ku beegan eega deetana daatu cirqi bay noqotay iyadiiba u magacaabay markaa de dhici karta inuu nebigu magacaabay deetana cumar iyo qoladani aanay ogeyn cumarna markii uu ijtihaaday muwaafaqaadkiisii ay noqotay sidii nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ay markaa iswaafaqday deetna wuxuu ihi watawfiiqu iswaafajinta labada la sahlun mid iska fudud weeye fi nadari xagga markaa waxa weya nadarka iyo eegmada marka la eego yani nadarka fiqhiga marka lagu eego in la iswaafajiyaa way sahlay wshaaficiyu licraaqi yastaxib min alcaqiid wshaaficiyu shaafici yastaxibu lilciraaqi kii ciraaqiga ahaa qofkii ciraaq ka imanay wey wuxuu u jeclaysanayaa min alcaqiiq caqiiq inay ka soo xidhaan caqiiq markaa waa tog daatu cirqi ka shisheeya oo intaan la soo gaarin ah. marka iyadana xadiid baa ku arooray lakin bu xadiid dacfi sanadkiisa ku jiro marka wuxuu leeyay mar haddii uu soo arooray dee inay wax ka jiraana way dhici kartaa tanna inuu cumar magacaayo baa laga yaabaayo aanay iyadana markaa rafcinteedu aanay asixin tii nabigu magacaabay ina taaba noqotaa dhici karta marka halkaa ha ka soo xidha walisufiyaani muslim sufyaanna isagana waa loo nisbeeyey qowlkaa istixbaabka taasi ah waman yajuz miiqaatahu wa axrama aima waman yajuz miiqaatahu qofka miiqaadkiisii ka soo gudba oo wa axrama iska xidha meel ka sokaysa ka xidha aima wuu dambaabaya oo de waxa weeyaan wuxuu caasiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisi wal yuriq haddaba ha daadiyo lijullin cinda jullin fuqaadu say u badan yihiin dama dhiig ha daadiyo yani neef ha gowraco taasaa markaa ku waajibaysa cinda aljumhuur qolooyinka qaarkood ayaa yidhi laa shay caley waxba leh xasanulbasri iyo nakhaci iyo cataa ayaa laga soo guuriyey inay yihahdeen waxba laguma laha laakiin jumhuurku waxay leeyihiin amarkii nebiga waa kan ninkani khilaafay waajib buu markaa ka tegi min waajibaati alixraam dhiig baa lagu yeelanayaa sidii aarkii ibn cabaas radi allahu canhuma laga qaatay wain yacud limaalikin waaxmeda haba noqdo maalik iyo axmed agtooda xataa hadii markuu xarmaday kadib uu ku soo noqdo miiqaadkii oo haddana dib u soo laabto dhiiggii kama dhacayo waayo xarmashadaa uu ka xarmaday meel aan meeshii loogu talagalahayn isagoo meeshii soo dhaafay uu xarmaday mukhaalafadaa uu sameeyey ayuu dhiiggii ugu waajibay saas qolyaha kalena shaaficiyadii iyo iyo xanafiyadii waxay leeyiin qofkan waxaa laga rabaa masaafada isagoo muxrima inuu soo jaro marka hadduu noqdo isagoo aan weli wax acmaalo samaynin marku xarmadi kadib hadduu noqdo oo masaafadii haddana isagoo muxrim uusaa ku soo gooyo de wixii laga rabay wuu leeyimi markaa waxba lagu yeelaba wabnu jubayrin laa yaraahu caqada saciid ibnu jubayr isagu wax guntamayba uma arkaba marka isagu shardi buu ka dhigayaa miiqaadka in laga soo xarmado haddii meel aan miiqaadkii ahayn oo ka sokaysa aad ka xarmato maba guntamayaba ixraamkaagii oo maba asaxayaba shardu sicuu وqبلa miqاati lada kuufiy fadl xraamuhu wa fi lmuxallى da baطl wuxuu yihi wafadla wuu fadli batay xraamuhu xraamashadii xidhashadii xajka la xidhanayay qabla miiqaatin miiqaadkii aan la soo gaarin la xidho yaa fadli badan ladal kuufi kuufiga agtiisa oo qofku inuu gurigiisaba iyo magaalada u ka imanayo uu ka soo xidho ayaa ka fadli badan inuu miiqaadka la sugo ixraamka ayuu leeyahay abu xaniifa waana qowl markaa dee qowmiyahoo shaaficiyaduna ay qabto aaaar saxaaba iyo waxyaalo noocaas iyo dawayrati ahlihi wa atimu alxaja waalcumrata lilah ayay qaarkood ku fasireen an tuxrima bihima min duwayrati ahlika gurigaa yeelaaye aad deganayd inaad markaa ka soo xirato weeyaan itmaamku taasay markaa qaadanayaan iyo qaacidadii ayd maa kaana akara ficlan kaana akara fadlan wixii ficil ahaan u badan baa fadli ahaanna u badan laakiin xagga loo batay oo eh, maalikiyadii iyo xanaabiladii iyo shaaficiyada sida muctamedka ay qabaan waxa weeye sidii nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam miiqaadkuu ka xidhay marka in miiqaadka laga xidha afdalbi wa fi lmuxalla muxalla isaga waxaaba ku sugan daa kan a miiqaadka ka hore lasoo xidho batala waa burburaya waxba kama jirayaan waayo waa mukhaalafo buu leeyahay sidii nebigu sameeyey calayhi salatu la khilaafay markaa maaba ansaxaysa wlmadaniyu alxanafi in axrama min juxfatin jaaza lahu falaa dana wlmadaniyu alxanafi xanafigii reer madiine ahaa wey in axrama hadii uu xarmado min juxfatin juxfa hadduu tago raabiqu meeshaan imaka yidhahdaan agteeda wey oo jitaabida kusoo dhowdaan haduu halkaa tago si uu markaa halkaa ka xarmado jaaza lahu way u banaan tahay falaa dam wax dhigoo lagu leeyahay ma jiro oo ninkii intuu madiine ka yimid oo dulxulayfa soo maray iska soo dhaafay xarmanin ee miiqaad kale oo madiine uga dhow tegay oo juxfo tegey ama mawaaqiiddii kale mid kamida tegey ay halkaa ka xidhay waxba lagumale waanay u bannaan tahay abu qataada qisadiisiina waa xujaysanaya markii cumrada loo baxay nabiga iyo asxaabtiisa ay xaggan dulxulayfa soo mareen isaga iyo qolo waa kuwii xagga badda maray maarata damiir farowga eryan jiri marka iyagu juxfay ka xidheen qoladanna julxulayfay ka xidheen markaa waa caadi buu leeyahay qolyahan kale markaa waxay leeyihin may miiqaadkaagii miiqaad ka fog waa tegi karta laakiin miiqaad ka dhow ma tegi kartido masaafadii baad markaa yaraysay aad exraamka ku maraysay xadiidkanna waxay uga jawaabayaan waxay leeyihiin abu qataade iyo jamaacadiisu dulxulayfe may soo marine dhinac kale inay ka baxeen ayaa dhici karaysa lakiin qofkii halkan soo mara huna lahuna waliman ataa calayhina min hayri ahlihina baa la yidhi qofkii kol hadduu yimaado miiqaad ka dhow ma tegi kara wuxuu yihi wqabla miiqaat nacam wاlmadaniyu اlxanafi in axrama min juxfati jaaza lahu falaa dama wالshaaficiي yadkhulu makatan bila ixraamin in lam yanwi nuskan musjala wshaafici qofkii shaaficiga ahaa yadkhulu makatan maka ayuu soo geli bilaa ixraamin isago waxba xarmanin in lam yanwi nuskan haddii aanu nusug niyeysnin xaj iyo cumro u soconin maka wuu iska iman karaa isagoo waxba xarmanin musjalan mulaqan si mulaqu isaga soo geli ama ha noqdo eh, dadkii markaa de waxa weyaan ka dhex shaqaysanaya maka kolba soo gelaya ama qof markaa socoto kale ku yimidba ha noqdo marka waxaa la isku haystaa eh, dadkii iyagu reer maka ahaa ee kulla baxaya kulla soo gelaya eh, xoolo jirka ahaa iyo dadkii beeraha soo qodanaya dadka noocaas ahaa soo xaabo guranaya iyo waxaas iyagu bixitaankooda iyo gelitaankooda lama kala tacoolayo exraam kusoo galaan lama odhanayo imikana malaa tagsiirayaasha hadee lamid noqonayo kol qaadaya jidageynaya haddana soo noqonaya haddana qof qaadaya kuwa noocaasa man yaksuru man yatakararu dukhuuluhu maka kaa isaga lama odhanayo soo xaro laakiin qofka ay yar tahayba inuu maka yimaadaa hadduu maka imanayo waa inuu ama xaj kusoo galo ama raam ama cumro kusoo galo ayay jumhuur ku leeyihi ahar ibnu cabaasna wuu xujaysanaya ibnu cabaas wuu celin jiray qofkaas ka soo gala maka isagiiyoon xarmanin marka waxay leeyihiin maka aayaruna iskama soo gala exraam baa lagu soo galaa shaaficiduna waxay leeyihiin exraam waxa kusoo gala qofkii xajii cumro u socdo laakiin qofkii wax kale u socdaa waa jadiidka qadiimku jumhuurku waafaqsanya jadiidka ayaale wuu iska soo geli karaa nabiguna calayhi salatu wasalaam dakhala makata wa calaa ra'sihi mirfar waxay calaamadu ahayd inaanu muxrim ahayn waa dagaalkii maka laakiin iyagu fatxu maka waxay qolyaanka maxay uga jawaabayaan waay wainamaa uxilat lii saacata min naar de waa nabiga waa loo xalaaleyey maka xaramnimadiiba saacadda waa laga xayuubiye oo nabiga waa loo xalaaleyey laakiin adiga xaram bay kaa tahay adigoo muxrima unbaad soo gelaysa wsaakinu duuna mawaaqiiti nawa min daarihi walow bimakatin hawa wasaakinu duuna almawaaqiiti qofkii deganaa meel mawaaqiita ka sokaysa oo xagga maka ka xigta nawa min magaalada uu degan yahay tuuladiisa guriga qasab maaha laakiin tuulada uu degan yahay goobtaa uu degan yahay ayuu kasoo xarmanayaa walow bimakatin hawa walow hawa ay aqaama haba ahaado mid markaa muqiim ku ahoo degan bimakatin mid maka degan ba hadduu xataa yahay maka unbu ka xidho iyadana de xadiikaa la sheegay wa kulluhum fuqahadii dhammaan fii xaramin laa yuxrimu bicumratin laa yuxrimu ma xidhanayo bicumratin cumro fii xaramin xaramka dhexdiis ka xidhan maayo bal ilkhuruuju yalzamu in la baxo ayaa laasimaysa marka cumro la xidhanayo qofkii de miiqaat la miiqaadkiisa ka soo xidhan qofkii mawaaqiidda ka sokeeyeyee maka ka baxsanaana halkaa gurigiisu ka soo xidhan qofkii laakiin xaramka dhexdiisa ku noolaa ee xaramka dhexdiisa deganaa de imika maka qayb qaybo ka mid ahba xaramkii ka baxsane kaa ka baxsane mushkilad male laakiin qofkii maka deganaaye xuduudulxaram ku jiray ama baadiyaheedana deganaaye xuduudulxaram ku jiray halkiisa cumro kama xidhanayo waana isku raacsayin arrintaasi maxaa la rabaa inuu ka baxo xaramkiio meel aan xaramka ahayn uu ka soo xidhno waa kuwa nimanka dadku tanciin taga masjid caaisha iyadana wax markaa dee xujadeedu ay ahayd nabigu alayhi salatu slam caaisha marka cumro dalbatay iyadoo maka dhexdeeda joogta waxa la yidhi cabdiraxmaan oo kaxeey oo halkaasay markaa ka soo xidhatay nabiguna ala sl intii uu cumro xidhayba banaanka ayuubu kasoo xidhay ee mid markaa maka dhexdeeda laga xidhay mii jirin marka waxay hahdeen fuqahadu eh, ma banaano haddii markaa laga xidho de waxay noqonaysa qof markaa miiqaadkiisii khilaafay oo axkaamtii miiqaadka khilaafkiisa ka dhalanaysa ayaa ka dhalanaysa xagga xikmadda arrintaa ku jirtana waxay ku fasireen xajku xajkii makiga ahaa halkanuu ka xidhanaya maka dhexdeedu ka xidhanaya cumradiina wuu u baxaya xikmadda ku jirta waxa weyaan bay idhaahdeen xajkii waata carafo loo baxayo carafina xaramka ka baxsantah markaa isaga xaajigii kulliga u baxaya isagoo carafo u baxaya laakiin qofkan muxrimkahi haddii maka uu ka xarmado de waxay noqonaysaa intuu kacbadii ka xarmado inuu dawaafo halkana saciyo haddana timihii jarto marka inu waxoogaa socdaa la doonayaa ilaalidii ku socdo marka waxa weyaan yajmac bayna alxilli waalxaram xilligii iyo xaramkii markaa jamciyo wcaqdu xajin qabla shawaalin kurih id huwa liljamiici mabda ashhuri wacaqdu xajin xajkii markaa la gunto oo la xidho qabla shawaalin bishii shawaal iyadoo la gaari kuriha waa mid la karaahiyaystay id huwa maxaa yeelay bishan shawaal baa wuxuu yahay liljamiici say fuqahadu wada qabaan mabdaa ashhuri halkii bilihiisu ay ka bilaabayeen alxaju ashhurun macluumaat waxay isku raacsan yihiin shawaal ka hor lama xidhan karo iyo waa la xidhan karaa waa karaahiye ayay isugu raaceen marka jumhuurku waxay leeyiin waa karaahiyo shaaficiyadiina waxay leeyihiin maya maba xirmayo xajma xirmayo maxaa la samayn wa cumratan lishaaficiyi danqalaba wadaakani inqalaba wuu isrogmaya u bedelmayaa cumratan buu u bedelmayaa lishaaficiyi shaaficiga agtiisa oo iyagu waxay leeyihin dad ramadaantii aad xajka iska sii xidhato ama aad maaragtay waxa weyaan shacbaanba sii xidhato ama waqti kasii horeeya horta xajku noqon maayo cinda shaaficiya muxuu noqonayaa waxay ictimaadayaan inuu cumro noqonayo weji baa odhanaya maba guntamayaba waxbaba maahaba laakiin say rajaxayaan waa inuu cumro noqonayo jumhuurkii kale waxay leeyiin xaj noqonayaa oo xaj ahaan buu u guntamayaa laakiin arrin karaahiyaa baad ku dhacday oo dee xajka waxaa le faman farada fiihina alxaj bilaha dhexooda inuu dhaco ayaa la rabay shaaficina wuxuu leeya aayaddaas u xujaysanayaayo faman farada fiihina alxaj وهذا فرض في خارجهم فلا ينcaqiل xajhu xajkiisu ma gutanayay wamaa lahaa cumradu ma laha waqtun waqti ma laha yurtaqabu la raagsado ladayn fuqahada agtooda cumradu iyadu waqti walba way xidhantaa waqti aanay iyadu xirmayni ma jirto wa kurihad laakiin waxaa la karaahiyaystay fii khamsatin shan maalmood lilkuufi xanafiga agtiisa shantaasi waa maxay cala lwilaa waa shan xidhiidahoo tebda ka bilaabmaysa min atacriifi carafe istaageed marka yom carafe ka bilaabmaysaa wey marka in lagu tiriyo uma baahni soo ma waa shan xiriira baa lagu yidhi oo carafa ka bilaabmaysa marka maxay noqotay waa carafa eh, iyo ciigii iyo saddexdii tashriiq shantaa inaad cumro xelato waa karaahiyo daban xaajigii lagama hadlayo xataa hayrulxaaji baa laga hadlaya karaahiye weeyaan bay leeyihin xanafiyadu jumhuurku ma karaahiyeysanayaan waa caadi bay leeyihin wuu iska xehan karaa lakiin qofkii xaajiga ahaa dee isaga way inoo imanaysaa isagu cumro markaa ma xuhan karo takriirahaa fi maalikun kerih maalikun imaam maalik keriha wuxuu karahayaystay takriirahaa in la soo celceliyo cumrada filcaami sanad dhexe safar maaha sanadka dhanba hal mar in la cumraysto mooyaane in laga badiyo maalig waa karahiyeysanaya maxaa yeelay nabigu alayhi salaatu wasalaam sanad qura laba jeer ma cumraysanin laakiin jumhuurkii taabicu bayn alxaji walcumra fainahumaa yanfiyaani alkhaطaaya kamaa yanfi lkiilu khabata alxadiid iyagu markaa waxa weyaan hala mutaabiceeyaan xadiidka ah iyo hal maarata waxa weyan hala badsadadaas ayay iyagu ku dhaqmayaanoo taa ma qabaan wadaaka fi shahri libacdi manfaqihi fuqahada qaarkood waaba waxay karaahadaasi waa fi shahri bisha dhexdeed fuqahada qaarkood waxay karaahaysanayaan in bil qura dhexdeed laba jeer la cumraysto oo waa salafkii qaar kamida ah, alqaasim ibn maxamed ibn abi bakr ayaa musanaf ibn abi shayba kaga sugan tahay kariha an yuctamira fi kulli shahrin baratayn taasuu markaa isagu markaa uu diiday iminka markaa fatwo iska yar caana baa jirta oo qofkii tegey laleeyahay safarkaa laba jeer kuma cumraysan kartid oo tanciintan dadku ay tagaan dadbaa aada u diida laakiin cid ra'yigaa qabta oo sidaa qaabkaa qolyahaas u fatwoonayaan u qabta anigu ma arag cid le sanadkii hal mar ha la yimaado cid le bishii hal mar ha la yimaado cid le inta timuhu kuu madoobaanayan ha la sugo laakiin cid le tanciim ha tegina madiine tagoo dulxulayfa ka soo xiro hadda fadwoodaan wadaado badan taguuna hadda isla berriba soo xidho oo dulxulayfe ka soo xidho qofkii waad rafaad waa daalisay laakiin de wixii qolyihii diidayay saray u diiday wakti bay ilaashanayeen ee may eeganin xaggan safar may eeganayeen markaa waxay noqonaysaa in manaatikii la bedelay oo wax kale laga dhigay qiyaamasan la ama sidii jumhuurkuba ay lahaayeen maalin walba intaasoo jeer baa la cumraysan karaa jumhuurkiibaa waa caadi waa wax ajri badan oo fadli badan markaa dadka maxaad ugu diidi haddaad adigu qabto adigu naftaada unka xukum laakiin dadka tan hau diidi wuxuu yihi takriirahaa fi lcaami maalikun kari wadaaka fi shahri libacdi manfaqi cikrima ayaa isagu wuxuu qabaa marka muusuhu wax kaa jari kara almuusa waa makiinad yani iska yar suginta madaxu kusoo madoobaanayo makiinadu tan muxuaha sakiinta almuusa walaa makiinadu guday shiinkan baa loo fahmayaabe tan markaa makiinada ah maaragtay de madax caddaynaysa taasi inta ay wax kaa goynayso sug buu markaa isagu ohan jiray wlmaalik lmakiyu nadban yuxrimu lilxaji min awali caashirin tuclamu wlmaalik lmakiyu maalikigii reer maka ahaa yuxrimu wuxuu xidhanayaa nadban waa iska mustaxabe lilxaji xajka wuxuu xarmanayaa min awali cashari tobanka bilowgeeda tuclamu la ogaa tobankii dulxija markay dulxija saa u soo gasho inuu xiraamto makii qofkii maala mutamatica ahaa dulqacda iska xalaaloobay ama shawaal dhexdeedii xalaaloobay ee maka iska fadhiyey iyo qofkii reer maka ahaaba inay marka dulxija ay bilato ay xarmadaan ayay jeclaysanayaan si markaa maalmihii xajka loo gaaro isagoo basaasaysan oo aar cumar ayay markaa xujaysanayaanoo cumar oo dee dadkiioo hore usoo xidhay oo debdisoo maqnaayo deetana basaasoobay oo eh, ayay reer maki iyagoo markaa ilaa shalay cadriysanayay ayay maanta maalinka sideedad iyo mutalwihii soo xidhanayaan deetana dadkii waa ka dhex muuqanaya o ka dhex dhalaalaya cumar markaa inuu karaahaysayaa lasoo guriyo uu yidhi eh, dadkiioo shucsiya oo gubriya baa idiin imanaya markaasaad idinkuna idinkoo subkaday oo maaragtay waxa weeyaan dhalaalay aad dadkii dhex imanaysaan soo xidha markaa maalinka koobaad si intaasoo dhan aad markaa idinkuna marka waxa weeyaan sidooda u ahaataan laakiin jumhuurka waxba taa jeclaysanayaan aharka cumarna waa munqaici baa la yidhio sanad ahaan qawi maaha maxduuraat lxiraam halkaasaynu ku dayn insha allahu tacala wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed